cuثmaan ibnu cafaan ibnu abilcaas binu umayata min cabdishamsi bin cabdimanaaf haaliثu alkhulafaa radia allahu canhu waardaah isaga iyo nabiga calayh salaam waxay ku kulmaan cabdimanaaf oo nabigeenna calayhi salaam moxamed ibn cabdillaah ibn cabdilmuطalib ibnu haashim ibn cabdimanaaf weeye cumaanna waa cumaan ibnu cafaan ibn abi lcaas ibnu umayat ibnu cabdishams cabdishamsigaasaa ah ina cabdimanaafa labadii khaliife hore soo maray abubakar iyo cumar waxaa nabiga u dhawaa oga sii dhowaa cumaan marka abubakar uu ahaa taym bin murata bnu kacab ibnu lu'ay ay nabiga iskugu imaadeen cumarna u ah cadiy ibnu murat ibnu kacab isaga wuxuu kula kulmay cabdishams ibn cabdimanaaf cabdimanaafkaas iskugu imaadeen afartii oday ee walaalaha ahaa ilmo cabdimanaaf ahaa oo ah haashim iyo muطalib iyo cabdishamsi iyo nowfal marka nabigeena calayhi salaam waa haashimi cuhmaan binu cafaanna waa alcabshami cabdishamsi waayo yuknaa biabi camar waqiila abaa cabdillaah waqiila abaa leyla saddex carruura uu dhalay baa intaba lagu sheegaa lagu kunyayaa abu camar iyo abu cabdillaahi iyo abu leyla yulaqabu bidinuurayn laqabkiisa iyo naanaystiisa dinuurayn baa la dhahaa lianna nebiy sal l slam zawaja lahu ibnatayhi ruqayata wa umu kalhuum waaxida bacda ukhra wuxuu u guuriyey gabadhiisii ruqaya iyo umu kalhuum laba gabdhood oo nabiga u dhalay calayh salaam markay tu ka dhimatay tii kale uga xiskiinsamay nabiga calayhi salaatu wasalaam low kaanat cindii ukhraa lazawajtuhu laha markay labadiiba ka dhinteen nabiga alai slam wuxuu yidhi mid saddexaad haddaan gabarh saddexaad haddaan hayn lahaa waan u guurin lahaa buu yidhi nin qiimo badan oo xididtinimo macaan oo qaraabada iyo ehelnimada iyo ku fiican wey fadaaishiisii iyo ammaantiisii wixii laga sheegay qaar ka mid ah ayuu imaam muslim raximahullah halkan ka sheegayaa qaala xadaanaa yaxya binu yaxya wa yaxya bnu ayuub wa qutayba ibnu saciid wa ibnu xajur caliy ibnu xajur isacdi qaala yaxya bnu yaxya isagu wuxuu yidhi ahbaranaa wa qaala alaakharuuna xadaanaa ismaaciil yacnuuna waxay ola jeedaan ibnu jacfar dariiqadii muslim weye raximah اllah fii diqati riwaayat اlxadiid xagga xadiidka warintiisa iyo alfaadda iyo siduu u kala ilaalinayo lafdiga u dhowraayo meesha alimaam albukhaari riwaayat اlxadiidi bilmacna uu ku badan yahay isagu muslim xagga lafdigu aad u ilaaliyaa marka qoladii tiri xadaanaa iyo qoladii tiri akhbaranaa buu kala saaraya waana laba siiqo oo ka mid ah a siyaqu ariwaaya siyaqu aladaa yacnuuna ibnu jacfar can muxamed bin abi xarmala can caطaa wa sulaymaan ibnay yasaar cada binu yasaar iyo sulaymaan binu yasaar walaalo wey wa abi salamata bn cabdiraxmaan aلzuhri intaas saddexdaasba labadaa walaalaha iyo abu salama waxay sheegeen ana caaishata radia allahu canha qaalat inay tidhi um اlmuminiin kaana rasuulu اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu ahaa mudajicankii dhinac u dangiiga fii beytii gurigayga guriguu nabigu joogay guriga caaisha xaaskiisii ah dhinacdhinac buuna u jiifay kaashifan xaaluu fayday can fakidayhi labadiisa bowdo bowdadiisa iyo bowdooyinkiisana ay faydayin aw saaqayhi ama lugihiisa dhulumaha saaqaynku ayagu cawra maaha laakiin fakidaynka iyo bowdadu waxaa ku soo aroray alfakidatu cawra qolo qaarkoodna waxay daliishadaa laysa bicawra jumhuurtu waxay qabaan in bowdada ragga ay tahay cawro tahay bikhilaafi imaam maalik raximah اllahu tacaala isaga wuxuu leeya maya marka xadiidkanna isaga aana waxaa galay shaku raawi in nabiga labadiisa bowdo ay bannaanaayeen ama gudhumadiisa lugaha say ahaatayba nabiga calayh salaam oo xaaladdaa ku sugan oo gurigiisa iska jooga iska dharyaraystay istaadana abuubakar baa idan weydiistay oo ma soo galaa yidhi fa adina lahu nabiga waa u idmayoo soo gal buu yidhi wahuwa nabiguna calaa tilka alxaal xaaladdii uu ku sugnaa iskama bedelin sidiisi buu dhinaca dhulka uga hayaa xaaladiisina ay tahay fataxadaa waa la sheekaystay abubakar dantuu watay iyo arrimihii bay isdhaafsadeen uma ista'dana cumaru cumar baa haddana idan weydiistay oo yidhi ma soo galaa faadina lahu waa u idmay soo gal buu yidhi wahuwa nabigu kadalika sidiisii iskama bedelin fataxadafa waa la sheekaystay uma ista'dana cumaanu cumaan baa haddana idan weydiistay oo yidhi ma soo galaa soo gal baa layidhi fajalasa rasuulu ullah cumaan markuu nabigu maqlay nabigu waa fadhiistay calayhi salaatu wasalaam wasawaa fiyaabahu dharkiisi buu nabigu isku hagaajiyey oo isku toosiyey qaala muxamed wuxuu yidhi maxamed ibnu abi xarmala fataxadaa qaala walaa aquulu dalika fii yowmin waaxidin yacni riwaayadaasi moxamed ibn abi xarmala can cataa wa sulaymaan wa abi salama can caaisha waxay caaisha tidhi walaa aquulu dhihi maayo daalika arrinkaas inuu abubakar markuu nabigu u soo galana waxba iska bedeli jirin cumar sidoo kale cumaan markuu maqlana uu isdiyaarin jiray oo dharkiisa isku dubradi jiray oo uu u diyaargaroobi jiray hal maalin bay ahayd ma dhahaayeen maalmo badan bay sidaa dhacday fa dakhala waa soo galay cumaan fataxadaf nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la sheekaystay oo muraadkiisii iyo dantiisii iyo wixii baa la wada hadlay waa soo dhoweeyey waa u fadhiistay maryihii buu nabigu isku dubaritay falammaa kharaj caaisho intaa way fiirinaysaa falammaa kharaja markuu baxay qaalad caaishatu waxay tidhi dakhala abuu bakar nabi allow abuu bakar baa kuu soo galay falam tahtasha lahu oo maadan dhaqdhaqaaqin lam tahtaza walam tataxarak lahu wax dhaqdhaqaaqa ood samaysay oo isbeddela ma jirto walam tudhir lahu alhashaasha walbashaasha bashaashadu waa dalaqat lwejhi weji furaan iyo qosol soo dhowayn iyo buunbuunin maadan ku samaynin walam tubaali oo maadan aaba yeelin uma dakhala cumaru cumar baa soo galayoo falam tahtaja lahu oo maadan dhaqdhaqaaqinoo walam tubaali maadan u aaba yeelinoo waxba iskamakaa bedelin uma dakhala cumaanu cumaan baa soo galayoo fa jalasta intaad fadhiisatay baad wasawayta hiyaabaka maryahaadina isku hagaajisatay waa sidee maxaa farqiga u dhexeeya raggan fa qaala nabigu wuxuu yidhi alaa astaxyii miyaanan ka xishoonaynin min rajulin nin tastaxyii minhu lmalaa'ika ay malaa'igta ka xishooto nin malaa'igtaba ay ka xishoota miyaanan ka xishoonaynin buu nabiga calayh isalaatu wasalaam waa qaba fadiila kabiira wey licumaan radi allahu canhu malaa'ikatu araxmaan ilaahay malaa'igtiisaa ka xishoota asagana wuxuu ahaa rajulun xayi nin xishood badan buu ahaa oo mararka qaar laga yaabo hadduu xaaladaha qaar nabiga ku arko inuu xishood dartiis uu nabiga dantu watay uba sheegan waayo marka nin aad xishood badan buu ahaa xayaha iyo xishoodkaasna waxay gaarsiiseen in malaa'igtu xataa ka xishooto aniguna waan ka xishoonayaabuu nabigu calayhi salaam oo xaaladiisaan ogahay sidaa darteed baan u soo dhowaynayaa oon iskugu maryahaygii iyo howlahaygii isbeddelka aan u sameeyey sala allah aleh alih wasalam maaha xagga xidhiidtinimada keli ah saddexdaas ninba nabiga xidhiid bay ahaayeen abuu bakar gabadhiisii buu nabigu qabay caaisha caaishaoo gabadhi ina abubakar buu qabay cumarna soddonkii buu ahaa isagunaoo xabse ayuu qabay cumaanna gabadha nabiguu qabay calayi salaam asagaa soddon u ahaa marka xagga xiditinimada iyo masaaharada ma aha cilladu eh waxaa weeye raggaasaa kala duwanaa oo ninkan isaga ah wasfigaa iyo tilmaantaas gaarka u ah ayuu lahaa saxaabada nabigana calayhi salaam ayagoo wada fudalo ah wada qiimo badan qof walbaba sifo khaasa iyo ammaan gaara iyo martabo iyo mansilo gaaroo lagu dhowro oo lagu ammaano ayuu lahaa cumaan radia allahu canhu ardaa kaana xayiyan mid xishood badan buu ahaa qaala xadaanaa cabdilmalik ibnu shucayb bnu leyt bnu sacdin qaala xadaanii abi can jadii jadkaasna waa alleyt bnu sacdi qaala xadaanii cuqayl ibnu khaalidin ibni caqiil can ibni shihab azuhri moxamed bnu muslim can yaxya ibni saciid bn alcaas ana saciid ibna alcaas ahbarah wuxuu u warramay wiilkiisa ana caaishata radia allahu canha zawja nabiyi nabiga xaaskiisa calayhi salaam ahayd iyo wacumaana cumaan yaa xadafaahu waxay u warrameen saciid bin alcaas anna abaabakar inuu istaadana calaa rasuuli illah nabiga iidan weydiistay inuu soo galo sala allahu calayh waali wasalam wa huwa nabigoo mudajicun u jiifa calaa firaashi gogashiisa dhinadhinaca u jiifa laabisun xidhan mirda caaisha caaisha go'eedii sariirta iyo go'ii ku saaxan jirtay ayuu nabiga iska huganaa waxba dhib ma laha marada haweenkaada haddaad sariirta iyo gogosha iyo iska huwato guriga dhexdiisa waxba dhibaataa male in lagu labisto dharka haweenka u gaarka ah la diidan yahay ragguna haweenkuna dharka ragga ay ku labistaan laakiin guriga haddii la joogo haddii maradeeda iska huwato iska xidhato iskaga tuka dhib ma laha laabisu nabigu wuxuu xidhnaa mirda caaisha caaisha maradeedii iyo go'eedii fa adina liabii bakar abubakar waa u idmay soogal buu yidhi wa huwa nabigoo kadalika sidiisii iskaga jiifa faqadaa ileyhi xaajatahu dantiisiibuu u gudaya wuxuu rabay uma insarafa waa gadoomay waa baxay uma ista'dana cumaru cumar baa idan weydiistay faadina lah nabigana waa u idmay huwa nabiguna calaa tilka alxaal xaaladdii uu dhinacdhinac u jiifay iyo go'ii maradaa uu qaba caayasho iskama bedelin faqadaa ilayhi xaajatahu dantiisiiba u guday uma insarafa cumarra waa tegey qaala cumaan baa wuxuu yidhi uma ista'dantu calayh anaa idaa nabiga weydiistay fajalas hadduu i maqlay anigoo hadlaaya ama uu ii gartayba waa fadhiistay nabiga calayhi salaam wa qaala licaa'isha wuxuu ku yidhi ijmicii calayki iyaabiki maryahaada iga aruuri oo iga qaado adigana dharkaadii iyo howlahaada isku hagaajiso ijmacii aruuri calayki korkaada yaabaka dharkaada isku aruuri oo hagaajiso faqadaytu ilayhi xaajatii xaajadaydii baa nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ka lahaa iyo dantaan ka lahaa ayaa nabiga u gutay oo u sheegtay isagana waa ii guday waa ka gutay uma insaraftu qadaytu waan gutay xaajatii danta yidhi ilayhi nabiga aan ka lahaa waan ka gutay uma insaraftu markaasaan gadoomay faqaalat caaisha waxay tihi yaa rasuula allah maa lii maxaa dhacay oo lam araka aana ku arkin inaad fazicta u dhadhaqaaqday oo u agagaxday oo u istaagtay oo daraysay liabibakr wa cumar abubakar iyo cumar radi allahu canhu wax isabayeela iyo dareen oo u muujisay ma laha oo fasac iyo abubakar baa soo galay saa tiri mala kicin iyo cumar kadalika kamaa sidii aad fasicta licumaana cumaan wuu istaagtay ood ogu diyaargarowday oo dharka isku hagaajiyo kada adigana isku diyaarisay ah, xoogo waxaa kaa muuqday inaad dareen gaara iyo si gaara oga maaragtay murugtay cumaan oo isku diyaarisay qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi ina cumaana cuhmaan rajulun waa nin xayiyun xishood badan malaa'igtuna wayba ka xishootaa wa innii khashiitu waxaan ka baqay in adintu labaad haddaan u ogolaado oon u idmoo soo galdho calaa tilka alxaal anoo sidaa ah anlaa yabluqa ilaya fii xaajatii dantiisii uu lahaa inuu isoo gaarsiin waayaan ka baqayaa buu nabig alai salaam xishood daraadiis walxayaahu min aliimaan xishoodkuna iimaanku ka mid yahay midna waa dabeeci oo qofka sibuu khajal iyo xishood iyo ilmugeel buu dadku ilaahay ku abuuray midna waa midka sharciga iyo diinta laga bartoo waxyaalaha aan wanaagsaneyn oo masaawi akhlaaq ah, aan ficnayn ama hadal ama ficil ama kada ah oo laga tago oo shareecada lagu raacayo wey tan kalena waa iska dabeeci oo mararka qaar xataa waxaan wax weynba sii ahayn iyo dadka qaar ilnugeel iyo xishood ayuu ilaahay ku abuuray xadaanaahu camru naaqib wاlxasan ibnu caliy اlxulwaani wacabd bnu xumayd kulluhum dhammaantood can yacquub bin ibraahim binu sacd bay ka wariyeen qaala xadaanaa abi aabihiis waa ibraahim binu sacd can saalix ibnu kaysaan can ibni shihaab zuhri qaal ahbaranii yaxya bnu saciid ibn alcaas ayaa ii warramay ana saciid bn alcaas ahbarahu ana cuثmaan wacaaisha xadaثaah way u warrameen ana abubakr istadara abubakr sidiiq baa idan weydiistay cala rasuuli illahi sala allah alay wasalam cumar kadalika cumaan fadakara bimidli xadiidi cuqayl can zuhri ayuu sheegay dakara qofka lagu leeyahy waa saalix saalix baa wuxuu ku raacay xadiidka ninkaa ka horreeyey ah cuqayl bin abi khaalidin fii riwaayati can zuhri ay ka wariyey iyuu ku raacay wey mutaabaca wey qaala xadaana muxamed bn muhana abu muusa qaala xadaana ibn abi cadiy maxamed bin ibraahim can cumaan bn qiyaas can abi cumaan annahdi cabdiraxmaan bn mil can abi muusa alashcariy cabdulahi bnu qays radi allahu canhu qaal baynamaa rasuulullah xilli rasuulka ilaahi sala allah aleh wasalam fii xaa'idin uu ku jiro beer min xaa'id almadiina madiine beeraheedii ka mida beerta markii la oobo oo ood lagu wareejiya xaa'id la yidhaahdaa wa huwa mutaki'un asagoo nabigu ku tukubaaya oo ul iyo wax saasoo kala wata yarkuzu wuxuu qotaminaayey oo uu ku tukanaya bicuudin cuud laan ul ah oo geedtimireeda laantimireeda ayuu nabiga calayi salaam wuxuu ku qoqotaminayay oo ku moolinayay macahu maciise ahaatay bayna almaayi wadiib beertii buu dhex qaaday biyo iyo waxbay laheed biyihii dhoobadii wuxuu nabiga calayhi salaam ku moolinayey oo qotaminayey oo wax iskaga fiirinayey ushaa u watay idaa istaftaxa rajulun ninbaa furis dhalbay xadiidka waa inoo doonaa bilowgiisa hore marka abu muusana waardii iridku fadhiistay nabiga calayhi salaamna guduhu galay ninbaa marka wuxuu yidhi albaabkii laga soo gelaya beerta ayuu soo gargaraacay nabigaana beerta ku jira fa qaala nabigaa wuxuu ku yidhi iftax ka fur oo wabashiruu biljanna jannada oogu bishaaree qaala wuxuu yidhi faidaa abubakar waaba abubakar qofkan asaga ah fafataxtu lahu waan ka furay wabashartuhu biljanna jannaan ugu bishaareeyey abubakar sidiiq bu ahaa qofka irirka taagnaa beerta soo galaayey nabigaa yidhi soo galdhaho jannada oogu bishaaree nasiibkaasuu yeeshay ilaahay uu qoray subxaanah in janno loogu bishaaray akara min mara wax mar iyo laba ka badan baa abubakar janno loogu bishaareeyey qaala uma istaftaxa rajulun aakhar nin kale haddana furis dalbay faqaala iftax ka furao wabashiiruu biljana janno ugu bishaaree qaala fadahabtu waan tegay faidaa huwa cumar waa cumar qofka albaabka garaacaya haddana fafataxtu lahu waan ka furay wabashartu biljana janna ugu bishaareeye nabiga jannu kugu bishaareeye ogow uma istaftaxa rajulun aakhar <clears throat> nin kale haddana furis dalbay qaala fajalasa nabiyu sala allahu caleh wasalam nabigaa fadhiistay faqaala wuxuu yidhi iftax ka fur wabashiruu biljanna janna ugu bishaaree calaa balwin balaaya dusheed iyo imtixaan takuunu ahaan doonto imtixaan la socoto oo ku dhici doonta kadib inuu markuu dhinto janno geli doono yacni adduunyada waa lagu imtixaami doonaa waa lagu dhibi doonaa qofkan asaga ahayd albaabka garaacaya laakiin waxaa tidhahdaa jannaa lagugu bishaareeyey imtixaankaasna waa lagu marin doonaa ogow waa imtixaan adduunyada ku saabsan wey qaala fadahabtu waan tegay faidahahu cumaan binu cafaan waa cumaan binu cafaan radia allahu canhu ardaa qaala fafataxtu waan ka furay wabashartuu biljanna janna lagu bishaaray qaala waqultu waxaan ku yidhi alladii arrinkii iyo farriintii qaala nabigu uu yidhi oo ah imtixaanna waa ku qabsan doonaa jannana waa lagugu bishaareeyey ogow faqaala cumaan wuxuu yidhi allaahuma sabraa ilaahayow sabir baan ku weyddiistay ow amase allaahu almustacaan ayuu yidhi ilahay baa la kaalmo weydiisanayaa imtixaanka dee waa midii ku dhacday aakhiru cahdihi cumaan radia allahu canhu khilaafadii iyo hogaankii muslimiinta uu hogaaminayey ayaa dhibaato badan ka soo gaadhay oo dacaayad iyo mucaarado iyo fawdo ayaa lagu kiciyey ilaa niman ka imaaday masar iyo ciraaq iyo meelaha ka yimid oo dhibaato badan la yimid ay say u soo socdeen magaalada madiina ay soo galaan waxay wadaanba cumaan radi allahu canhu waa kii masaajidka eh, gurigiisa islagu dilay gurigiisa lagu dilay loo diiday masaajidka inuu ku tukado loo diiday biyihii ceelkii macaanaaya uu gadi jiray biyihiisa inuu cabo loo diiday ilaa isagoo oo akhrinaya kitaabkii qur-aankaah isagaba uu maarata aruuriyey isagoo akhrinaya waa kii la dilay cumaan radia allahu canhu siddeetan sana isagoo gaaray oo da'ah radia allahu canhu ardaa imtixaankaas waa kuu nabiga sheegay calayh salaam isagana waa ku adkaystay waa ku sabray qaala xadaana abu rabiic alcataki qaala xadaana xamaad ibnu zaydin can ayuuba ibn abi tamiima can abi cuhmaan annahdi cabdiraxmaan ibn milcarabi muusa alashcariy ana rasuula allah sala allah aleyh wasalam dakhala xaa'idan beer buu galay wa amaranii wuxuu i amray an axfad albaab wuxuu yidhi beertanaan geli albaab bay leedahay qofna yuu noo soo gelin idankayga mooyeene bimacnaa xadiida cuثmaan binu qiyaas buu sheegay qaala xadaana maxamed bn miskiin yamaami qaala xadaana yaxya bnu xasaan qaala xadaana sulayman huwa bnu bilaal can shariik bn abi namr can saciid bn musayib ahbaranii abu muusa alashcari anahu abu muusa tawada'a waa weysaystay fii beytihi gurigiisa maalin mamaha ka mid ah yaa abu muusa gurigiisa intuu ku weysaystay uma kharaja baxay nabiga maanta inuu la joogo una faaruqin go'aankaasu soo qaatay hadduu masaajidka ugu tagana la joogo hadduu meel kale u baxana uu raaco la socdo faqaala wuxuu yidhi abuu muusa la laalzimanna lawallaahi alzimanna waxaan laazimayaa rasuul allah nabiga calayhi salaam baana maanta laazimi oonan faaruqaynin wala akuunanna macahu maciisaan ahaanaya yowmii maalintaydan haada maanta nabigaan ku qorrahay khidmadiisa iyo agaasinkiisa iyo tartiibintiisa umuurihiisa ayaa maanta u istaagayaa qaala faja'a almasjida xagee ka bilaabay masaajijka oo meesha nabiga ku badnaa ee wakhtigiisa u badnaa hadduu uu soo baxo gurigiisa ka soo baxo masjidka ummadda waxbarideeda iyo towjiihinteeda iyo kawarhaynteeda halkaasuu ka indilaaqi jiray nabiga ka bixi jiray fa jaءa almasjida masaajijka markaa uu muuse yimid fasa'ala can nabiyi nabiga calayh salaam buu weydiiyey warawa rasuulkii faqaaluu waxay dhaheen kharaja waa baxay wajaha haahuna xaggaas <clears throat> wajaha ay tawajaha wuxuu usii jihaysta usii socday haahuna xaggaa xaggaaas usii sii socdayoo waa baxay bay dhaheen waa ka soo dababaxay qaala fakharajtu waan baxay calaa irihi nabiga raadkiisi baan soo qaaday as'alu canhu anuu qofkii iga hore imaadaba weydiinayo ma aragtay rasuulka ilaahi xaggu usii socday ma aragtay xataa dakhala biira ariis ceelkii ariis beertii uu ku dhex yaalay buu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam waa ceel ku yaallaa masjidu quba agtaysa ku yaalla weeye waa ceelkii markii dambe cumaan binu cafaan uu kaga dhacay fargashigii iyo khaatumtii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa beertaas ceelkaasi arihiis leela ku dhex taalla ayuu nabigu galay qaala fa jalastu cinda albaab albaabkii agtiisaan fadhiistay wa baabuha albaabkeeduna waxay min jariidin beerta albaabkeedana laan timireed iyo geelo timireed bay ka samaysan tahayoo albaab looga dhigay xataa qadaa rasuulu ullah ilaa nabiga calayhi salaam uu ka dhammaystay xaajatahu dantiisii watawadaa tawada'a waa soo weysaystay faqumtu ilayhi markaasaa nabiga u istaaga u tegey faidaa huwa qad jalasa wuxuu nabigu fadhiyaa calaa biiri cariis ceelkii korkiisii ayuu nabigu fadhiyaaba wa tawasada qufaha ceelka karkaarkiisii ayuu dhexbartanka intuu isku hagaajiyey iyo wa kashafa can saaqayhi labadiisa lugood iyo dhudhubihiisa intuu marada ka fayday iyo wadallaahumaa ku raariciyey labadii lugood filbiiri ceelka salkiina wuxuu saaray karkaarkii buu saaray ceelka karkaarka ceelka de waxaa weyaan korka saal markii lagu wareejiyaa geedo si maaragtay uuna u dumin wadaantana ay oga ilaaliso in carradu waxa ay ku daadiso halkaasuu nabiga intuu ku fadhiistay yuu labada lugoodna raariciyey oo ceelkii saa ugu raariciyey halkaasuu nabiga iska fadhiistay calayhi isalaatu wasalaam beertaasuu iska aaday marka xaaladaha qaarkood way dhicaysay nabigu intuu xaafadda ka tago beeraha iska aado baadiyaha u yarbaxo buuraha fuulo way dhici jirtay intaas uu maraayana axdaad iyo xaalado ayaa dhici jiray xaaladaha ayaga ah ama waxyi ku soo dega ama jibriilo u yimaada ama waxyi loo soo sheega ama bishaaro uu saxaabada u bishaareeyo ama mxuuah e, cilmi uu saxaabadu baro intaba way la socotay nushadaas iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu u baxayo meelahaasi beeraha iyo geedaha iyo gariinka iyo waxaas iyo baadiyaha iyo hawadaa uu soo qaadanayo haddana waxaa la socotay axkaam iyo macaani baa la socotay macaani baa la socotay rasuulka sala allah aleh wasalam qaala fasallamtu calayhi nabigaan salaamay buu leeya muusa uma nsaraftu waa soo gadoomay iridkii buu soo istaagay waxaa lagu yidhi qofna yuuna soo gelin idan la'aan fajalastu cinda albaab albaabkii baan ag fadhiistay faqultu waxaan idhi la'akuunanna bawaaba rasuuliillah nabiga albaab jooggiisaa noqonaya sala allah alay slam alyow maanta albaabkaasaa maanta ku qorahay fa jaa'a abuu bakar baa yimid fadafaca albaaba albaabkiibuu soo riixay faqultu waxaan idhi man haada waayo ninka albaabka soo riixaya faqaala abuu bakar baa laydhahaa faqultu halkaana taagnow asma soo gelin ilaa nabiga calayhi salaam uu idanku siiyo qaala uma dahabtu waan tegey faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah rasuul allahu haada abubakar baa kana yastaadinu idin buu weydiisanayaa qurbuhu lirasuulilah abubakar waa kan soo marray xalayto in cumar caliy eh, bin abi aalib uu dhahayay in badan waxaan maqli jiray nabigoo leh dahabtu ana waabubakar wa cumar kharajtu ana waabubakar wa cumar dakhaltu ana abubakar wa cumar marka qofka ugu horeeya ee nabiga calayh salaam tabah ee ka warhaya ee la socda xaalkiisa abubakar buu ahaa faqaala wuxuu yidhi iidan lahu u idan oo ha soo galo wabashiru biljanna jannana ugu bishaaree qaala faaqbaltu waan soo qaabila abubakar xataa qultu liabubakar waxaan ku idhi udkhul soo gal wa llaahi sala allah aleh wasalam nabiguna yubashiruka biljanna jannu kugu bishaaranaya ogow yani acdamu bishaara qof waxa loogu bishaaray waxa ugu weyn weeyaan liannahu alfawzu yantahi bidukhuuli iljanna wanajaatu min annaar faman zuxzixa can innaar waudkhila aljanna faqad faaz qofka janno gala naara ka badbaada liibaanta ugu dambaysay buu gaadhay marka waxaa la yidhi adigoo nool ogow ehlu jannaad tahay ninka damaanada la siiyey fiiri cabsidiisa oga tagtay fiiri yacni murugtii iyo xanuunkii ku haysay laakiin haddana waxay sidaa tahay saxaabada nabigu yudaacifuuna alcamala camalka way sii laalaabi jireen iyagoo janno loogu bishaareeyey iyo habeenkiina ay ahaayeen ruhbaan maalintiina ay ahaayeen fursaan habeenkii cibaado iyo salaatuleyl iyo qira'at alqur'aan maalintiina jihaad iyo cilmi la akhristo iyo dacwo la fidiyo iyo mahmadii loo diray oy qabtaan ayay ahaan jireen ridwaan ullaahi calayhim qaala fadakhala abubakar waa soo galay fajalasa can yamiini rasuulillah nabiga midigtiisuu fadhiistay calayhi salaam macahu fi lquf karkaarkiibuu nabiga kula fadhiistay dhanka midigta waseena ka fadhiistay wadallaa rijlayhi asaguna labadiisa lugood buu raariciyey fi lbiri ceelkii kama sanaca nabiyu siduu nabigu sameeyey sala allah aleh wasalam wakashafa can saaqayhi dhudhumihiisana maradii uu ka fayday uma rajactu waan laabtay buu leey abu muusa fajalastu albaabkii baan fadhiistay waqad taraktu waxaan ka soo tegay akhii walaalkay oo yatawadau weysaysanaayo wayolxaqani soo gaarayo walaalkay oo weysaysanale waan ku soo gaaraya sii soco ayaan ogaa markaasaan idhi war maanta meeshan sanadii baa furan khayr iyo bishaaraa socota faqultu waxaanin in hadduu la doono hebel yuriidu akhaa khayran hadduu khayr la doono yaati bihi wuu keeni maanta hadduu ilahay khayr la doono walaalkay wuu ii imaanba janno in loogu bishaaray asagana nasiibkii faidaa insaanun waxay haddaan joogay qof baaba yuxarikulbaaba albaabkii dhaqaajinaya haddana faqultu waxaan man hada kana waa kuma faqaala cumar bnu khadaab waa cumar faqultu waxaan calaa rislik xaalkaana iska aho iska taagnow uma ji'tu ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam maan u imaaday fasallamtu calayh waan salaamay waqultu waxaanin hada cumaru cumar baa nabi allow taagan yasta'duun idoo weydiisanay faqaala iidan lahu u iidan wabashiiru biljanna asagana janno ugu bishaareen faji'tu cumara cumar baan u imaaday faqultu waxaan ku yidhi adina waa kuu ogolaaday yubashiruka rasuulu llahi sal ly slam biljanna jannuna kugu bishaaraynaya soogal qaala fadakhala waa soo galay fajalasa maca rasuuliillah nabigu la fadhiistay calayh salaam fi lqufi karkaarka ceelka can yasaari xagga bidixduu ka fadhiistay suu nabiga dhexda u galo wadalla rijlayhi labadiisa lugoodna waa raariciya filbiiri ceelka uma rajactu waa soo laabtay buu ilaaba muusa fajalastu waxaan fadhiistay albaabkaygii faqultu waxaan in yuriid illaahu bifulaana khayran hadduu ilahay khayr hebel la doono yacni akhaah yaati bihi waa keenaya hadduu maanta nasiib leeyahay fajaءa insaanu qof baa yimid faxaraka albaaba albaabkii uuna dhaqaajiyey faqultu man haada waa kuma faqaala cumaan bnu cafaan waa cuثmaan bnu cafaan faqultu waxaana calىa rislika halkaanaa taagnow qaala fajiئtu الnabiya salى اllahu alيh ali wasalam nabigaan ugu imaaday faaqbartu waan u sheegay cuثmaan baa taagan nabi allow faqaala iidan lahu iidan wabashirhu biاljanna jannana ugu bishaaree maca balwin imtixaan maceed tusiibuu ku dhici doonta imtixaan baa qabsan doona imtixaankaasna wuu ka gudbi doonaa kadib jannadii buu geli doonaa ogaanteeda uu bishaareen qaala faji'tu waan u imaanay faqultu udkhul soo gal wayubashiruka rasuuluullah nabiga calayh salaam wuxuu kugu bishaaranaya biljannati janno maca balwin tusiibuka imtixaan kugu dhici doonana maceeda ayaa jannana laguu bishaaray ogow qaala fadakhala waa soo galay fawajada alqufa wuxuu helay karkaarkii oo qad la buuxiyey ceelku ila wadaanta hal dhinac baa laga shubaa oo tiirasheeda lagaga xidhaa ama geedihii ama dhagaxii dhinacii oo buuxsamay buu yimid fa jalasa wuxuu fadhiistay wujaahahum hortooda min ashiqi alaakhar ceelka dhinankii kale ee nabiga ka soo jeedeen mo dhanka kale ayuu iska fadhiistay cumaan radi allahu canhu ardaa qaala shariik wuxuu yidhi faqaala saciid ibnu musayib baa wuxuu yidhi faawaltuhaa waxaan ku fasiray qisadaasi iyo dhacdadaasi qubuurahum qubuurtoodii xaaladan yani waa tawiil alacyaan tawiilu ru'ya baa jiri jirta qofka hadduu ruyoodo ruyadii la fasiro laakiin arrintan ayada hurdama waa soo jeed wamaca dalika haddana qaabkan asaga ah manay macnay tilmaamaysaa macnahay tilmaamaysa waxaa weeyaan buu yidhi sidaa ay nabiga iyo abubakar iyo cumar isku ahaayeen yay qubuurtoodana yihiin cumaanna radi allahu canhu hortoodaho baqiic ayuu ku xabaaran yahay nabiga calayhi salaam guriga caaisha lagu xabaalay abu baa dhinto dhinac baa lagaga xabaalay cumar baa dhinto asagana sidoo kale markaa saddexdoodii haddii qolkii lagu xabaalay caaisha cumaan radia allahu canhu asagu xabaalihii baqiic oo soo qaabishan halkaasa asaga lagu xabaalay radia allahu canhu wa ardaa ah, oo hadda qubuuraha baqiic ilaa toban kun oo saxaabi baa ku xabaalan baqiic toban kun oo saxaabi ummahaatulmuminiinka ay qaar ka mid yihiin awlaaddii rasuulka ay ka mid yihiin walaalihii rasuulka cuhmaan binu madcuun oo isku ah, naas ay nugeen ay ka mid yihiin qaraabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabatu rasuulillaah ah, ay ka mid yihiin abuu hurayra baa ka mida ah, abi saciid alkhudri baa ka mida saxaabada nabiga ku xabaalan a'immat lhuda baa ka xabaalan imaam maalik raximahullah baa ku xabaalan halka qabriga hadda la garanayo ee la ogyahay ee qarsooneen waa qabriga cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu waardaa Ah, wasad lmaqbara qubuurta dhexdeeda ku xabaalan marka wuxuu leeyahay meeshaas cumaanu xag ka soo jeedsaday iyo nabiga abubakar iyo cumar xag ka soo jeedsaday waxaan ku fasiray qubuurtoodii sidii maanta ay tahay ayuu leeyahay waa taabici kabiira oo madani ah saciid bn musayib qaala xadaaniihi abubakr bn isxaaq xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaanii sulaymaan ibnu bilaal qaala xadaanii shariik bn cabdillahi bn abi namir samictu saciid bn musayib baa maqlo yaquulu leh xadaanii abu muusa alashcari baa iu warramay haahuna meeshan wa ashaara wuxuu farta ku fiiqay ilaa sulaymaan ilaa sulaymaan ashaara lii wuxuu ii ishaaray lii aniga sulaymaan wuxuu ii ishaaray haahunaadaasi ilaa majlisi saciid saciid majliskiisii majliskiisii ayuu farta igu fiiqay saciid ibnu musayib meeshuu masaajid ka fadhiisan jiray halkanu igu warramay buu yidhi naaxiyat almaqsuura qolkii dhinaciisa maqsuuradu waxay ahayd masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinaciisaas guri yar oo ku yaallo masjidka ka mid ah ayay ahayd oo dadka umarada iyo madaxdu ay ku ictikaafi jireen markii dambe mucaawi bin abi sufyaan baa ugu horreeyey baa lihi wax meesha ku sameeyo itikaaf ku ictikaafa ayaa ugu horreeyey maqsuurada saasaa la dhihi jiray <clears throat> markii dambena waxay noqotay da'biga umarada iyo madaxdii xilligaas muslimiinta hogaaminaysay markii ikhtiyaalaadka iyo dilka uu batay oo imaamkii oo asagoo salaada ku jira la dilaayay iyo dhibaatooyin ay dhacday sida cumar radiallahu canhu lagu dilay cali radia allahu canhu asaga isagoo baxaya masaajid kuso socda lagu dilay adigu arrimahaasi darteed baa laga taxadaray maqsuura ayaa la sameeyey mexraabka qoladahu imaamka uu qaala abuu muusa baa wuxuu yidhi kharajtu waan baxay uriidu rasuul allah anoo nabiga doonaya calayhi salaatu wasalaam fawajadtuhu waxaan helay qad salaka fi lamwaal asagoo nabiga u baxay oo qaaday waddadii fil amwaali beeraha loo qaadi jiray amwaashu maanta waa beeraha alxadaa'iq walmasaaric waddadaasuu nabiga ku baxay raadkiisaa soo qaaday fatatabactuhu waan raanraacay fawajadtu waxaan qad dakala asagoo galay maalan beer oo beerihii ka mida ah. fa jalasa wuxuu nabigu fadhiistay fi lqufi ceelkii meeshaa ku yaallay biira ariis ayuu karkaarkiisa ku fadhiistay wakashafa can saaqayhi labihiisa lugoodna waa yarfayday wadallaahuma fi lbiiri ceelkiibuu lugihii ku foorariyey ku raariciyey wasaqa alxadiida bimacnaa xadiida yaxya binu xasaan walam yadkur qowla saciidi faawaltuha qubuurahu muuna sheegin qaala xadaana xasan bnu cali alxulwaani wa abubakr bnu isxaaqi qaala xadaana saciid bn abi maryam qaala xadaana maxamed bnu jacfar bn abi kaiir qal abarani shariik bn cabdilahi bn abi namr can saciid bni musayabin can abi muusa alashcariyi radi allah canhu qaala kharaja rasuulu lahi sal l slam baa baxay yooman maalin ilaa xaa'idin bilmadiina lixaajati xaajadiisu uu baxay beerahaasu iska aaday fakharajtu fii itnii waqtasa alxadiida bimacna xadiidi sulayman bn bilaal wadakara fi lxadiidi wuxuu ku sheegay midkan hadda mutaabacada wada qaala ibnu musayib wuxuu yidhi fata'awaltu waxaan ku fasiray daalika fadhigaasi ay ishor fadhiyeen saddexdan nabiga iyo labadii saxaabi iyo cuhmaan oo ka soo horjeeda qubuurahum baan ku fasiray ijtamacat haahunaa meeshanay ku kulantay nabiga iyo abubakar iyo cumar xujratu caaisha ee qolkaasa lagu xabaalay wanfarada cumaan cumaanna waa wanfarada cumaan cumaanna waa keli noqday oo xabaalaha baqiic baa lagu xabaalay habeeni baa la xabaalay habeennimo ayaa la xabaalay nimankii markay dileen wixii weliba la qarinaayo ajdaadu maalik baa ka mid ah abu caamir halkaasaa lagu xabaalay dadkii xabaalay afar nin baa xabaashay oo eh, habeennibaa qarisay baabu min fadaa'ili cali bn abi aalib radi allahu canhu cali bn abi aalib abu aalib ibnu cabdilmualib ibnu haashim ibnu cammi rasuulillaahi weeye cali nabiga ilmaadeer ahaayeen oo abu aalib iyo cabdullaahi baa walaalaha ibnu cabdimualib ahaa nabigaa soo korsaday awal man aslama min ashabaab dhallinyarada ninka ugu horreeya ee islaama ee nabiga rumeeyuu ahaa sala allah aleh wasalam kunyatuhu abulxasan abuxasan baa mashhuura wiilashiisa ugu weynaa caruurtiisa xasan iyo xusein iyo muxsin bay ahaayeen xasankaa ugu weynaa xusein baa ku xiigay oo musaqara wax muxsinna u wada saqiiro u yaraa marka abulxasan radia allahu canhu wa aalu beyti rasuuliillaah nabiga aalu beytkiisuu ka mid yahay waa kunyadiisana radia allaahu canhu waxaa la dhahaa abulxasan baa la dhahaa asadullaahi laqabkiisa ayaa la yidhahdaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi wa abu jacfar moxamed bnu sabaax wabaydاllahi اlqawaariiri wasureyd ibn yunus kulhm can yuusuf ibn maajishuun walafd ibn sabaq qaala xadaana yuusuf abu salmta almaajishuun ahaa qaala xadaana muxamed ibn mukadirin can saciid bn musayab عن caamir bn sacd bin abi waqaasin can abihi qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi licaliyin cali wuxuu ku yidhi anta adigu minii aniga xaggayga waxaad iiga taagan tahay bimansilati haaruuna haaruun ibni cimraan martabadii iyo mansiladii uu ka taagnaa min muusa nabi muuse ilaa anahu ha ahaatee ilaa anahu shaanig waxaa weeye inuuna laa nabiya nebi jirin bacdii aniga iga dambeeya haaruun nabi buu ahaa siduu nabi haaruun uu muuse calayhi salaam uu mansiladii u taagnaabaa ii taagan tahay buu yidhi ayib xadiidkan waxay ka mid tahay mima tacallaqa bihi raafida axaadiis shiicadu ay ku dhegtay ka mid tahay ay u qaadatay in uu imaamada iyo khilaafada uu u mudnaa cali nabiga gadaashiisa xadiidkana soo dariishadaan xadiidkan ayay soo dariishadaan marka wajushabaha ayaa ka khaldan iyo qisada uu ku yimid xadiidku iyo sababu wuruud ulxadiid baa ka khaldan sababu wuruudku wuxuu ahaa hadalka nabigu wuxuu ku hadlay yoomu tabuuk qaswatu tabuuq markuu nabigu baxaya calayhi salaatu wasalaam magaalada markuu nabigu ka baxayo oo jihaadka u baxayo ama xajka u baxayo ama cumrada magaalada qof buu kaga tegi jiray inuu ummadda sii hogaamiyo salaadda sii tujiyo laga dambeeyo marka caligu wuxuu yihi adigu joog magaalada joog khaliif ii noqo markaasuu wuxuu yidhi tukhallifunii bayna annisaa'i waalcajaza waalmarda ah, ma dadka jiran iyo haweenkii aad igu reebaysaa aniga nabi allow maxaad ii reebaysaa markaasuu wuxuu yidhi anta minii bimanzilati haaruuna min muusa marka waa safartaa nabigu u baxaayey inuu nabigu khaliif ka noqdo oo uu magaalada sii joogo sida nabi muuseba calayhi salaam markuu u baxay limiiqaati rabbihi uu oga tegay walaalkii haaruun yidhi ukhlifnii fii qowmii qoomka iga dambeeyoo murahooda iyo la sii soco xaaladooda iyo fasaadkoodana iska sii ilaali sidii oo kale weeyaan waxa shabaha laysku shabahayo ee haaruun nabi buu ahaa calise nabi ma ahayn ilaanu laa nabiya bacdi haaruun markuu muuse dhintay xilkii lama wareegin haaruun baaba ka horreeyey oo ka hor dhintay biarbaciina sana haaruun baa ka hor dhintay oo muusaaba ka dambeeyey marka markuu haaruun eh, muuse dhintay haaruun khaliif kama noqonin oo kama dambaynin taasna waxaa weeyaan waa qiyaaska macalfaariqa ah ee ay ku qiyaasanayaan inuu nabiga gadaashiisa cali uu lahaa khilaafada taas waxa weeye haaruun maa kaana khaliifan jaa bacda muusa calayhi salaatu wasalaam muunan ahayn dhinaca kalena nebi buu ahaa haaruun calina nabi ma aha midda saddexaadna nabigu waaqacatu cayn qisadaasuu ka hadlayay rasuulka calayh salaam sida uu muuse miiqaatu rabbii markuu aaday uu walaalkii haaruun oga tegay reer banu israa'iil sidaasoo kale adiguna tabuuq baan u baxayaae magaalada sii ogow imaam sii ahow khaliif iga noqo saasaa loola jeedaa qaala saciid baa wuxuu yidhi fa axbabtu waxaan jeclaaday an ushaafiha biha sacdan xadiidkan ayaan waxaan jeclaaday inaan sacad lanna saciid bin musayib wuxuu ka warinaya caamir ibni sacad oo aabbihii ka warinayay aabbihii sacad baan damca inaan si toosa xadiidka oga maqlo falaqiitu sacda maan la kulmay faxadatuhu bima xadaanii caamir wiilkiisa caamir wuxuu ii sheegay baan u sheegay waxaa warkaa ma jira faqala wuxuu ana samictu anaa nabiga ka maqlay faqultu waxaan anta samicta maabaa nabiga ka maqlay calayhi salaam anta minii bimansilati haaruuna min muusa hayra anahu laa nabiya bacdi adin saa ka maqlay nabigu fawadaca isbicayhi labadiisa farood wuxuu dejiyey calaa udunahi dhagihiisa faqaala wuxuu yidhi nacam haa dhagahaana ku maqlay wailaa fastakata ha aamusaano dhagahan summata waa qoombeelo waan maqlay haddii kalena waaba ilaahaba dhagahba ay tiro dhagahba ilahay ay tiro yani waan ka maqlay buu ka wadaa qala wxadana abubakr bn abi shayba qala xadana qundar an shucba waxadana mxamed bn muhana urmashaar qala xadana mxamed bn jacfar xadana shucba can xakam can muscab bn sacd bn abi waqaasin can sacd bn abi waqaasin radi allahu canhu qaal khallafa rasuulu llah nabiga calayh salaam baa wuxuu khaliif ka dhigay oo mas-uul ka dhigay oo gadaal mariyey caliya bn abi aalib fii qaswati tabuk duulaankii tabuk faqaala wuxuu ku yidhi faqaala cali baa yidhi ya rasuul allah tubliqunii tukhallifunii fi اnisaai wasibyaan dadkii haweenkii iyo caruurtii iyo baad igu reebaysaa iyo dadka asxaabulacdaarka faqaala wuxuuyi amaa tarda miyaada raalli ku ahayn an takuuna minii inaad xaggayga ii ahaato bimansilati haaruuna haaruun martabadiisii min muusa uu ka ahaa sidii uu muuseba khaliif oga dhigtay haaruun markuu aaday libiiqaati rabbi rabbile kulankiisa duurusiina sidaasoo kale kayra annahu laa nabiya bacdii ayaduna waxaa weeyaan shubha ayay tiraysaa ama qaarka cali ku xadgudba ee xadu nubuwa xadu uluhiya xataa qaar baa gaarsiiyey oo caabudo ilaah ka dhigtay kuwaas ayagana loo fufuqiraya nabi maaha cali liannahu laa nabiya bacda rasuuli illah nabiga gadaashiisa nabi ma jiro khaatimunabiyiina waa nabigeenna calayhi salam nabiyaasha dhan ba lagu khatimay taas marka waxaad ku ogaanaysaa nabi ciise oo imaan doono oo soo degi doona akhiru zamaan in nubuwo iyo waxyi loo waxyoonayo iyo risaalo iyo axkaam gaara una la imaanaynine tii nabiga calayhi salaam buu hirgelinaya shareecadeenna unbuu hirgelin hataa imaamada iyo tujinta salaada asaga ma leh mahdi baa tujinaya dadka asaguna waxaa weeyaan xukunka iyo maamulka ayuu lahaanayaa shareecadeenu wax ku maamulayaa nabiyullahi ciisa calayhi salaam marka nebi loo waxyoonoo nabigeena ka dembeeya ma jirto xadaana cubaydullah binu mucaad qaala xadaana abi xadaana shucba fi hada alisnaad xadaana qutayba bnu saciid wmaxamed bnu bashaar wataqaaraba fi lafdi qaala xadaana xaatim huwa bnu ismaaciil can bukay bnu mismaar can caamir bnu sacd bn abi waqaasin can abii qaal amara mucaawiyatu mucaawiya bnu abi sufyaan baa wuxuu amray sacdan sacd bin abiwaqaas amar muusaaradoo wuxuu ku yidhi waa markii de khilaafkii uu jira cali iyo mucaawiya iyo khilaafkii saxaabada dhex maray ayaa dhacay oo dhibaato dhacday oo dhiig daatay oo nin walbaba uu u arkaya isaga inuu xaqa ku taagan yahay oo shubhadiisa ay tahay midda saxda ah arinta arrin waxay ahayd imtixaanoo dhacay bay ahayd saxaabada dhexdooda martay oo dagaallo ku dhaceen sifiid iyo jamal iyo magacyo la baxay marka abu sufyaan baa mucaawiya bin abu sufyaan baa wuxuu ku yidhi sacad amar bun siyo faqaala wuxuu ku yidhi maa manacak maxaa kugu diiday oo kaa reebay an tasuba inaad caydo abaturaab abuturaab maad caydi abuturaab waa kunyada cali nabigaa u bixiyey faqaala wuxuu yidhi ama maa dakartu intaan xasuusnahay maad caydid oo dagaalku dee caydaa ka mid ahoo dagaal gacanana waa laisku geystay caydi iyo dacaayaduna qayb bay ka tahaye ninka asaga inagu taaganaysa hayno maa dhinac ka geshid caydi faqaala taqwada fiiri saxaabada nabiga calayh salaam iyo waracooda faqaala wuxuu yidhi ninkan haddaad adigu ishaysaan anigu waxay hortaagan baan kuu sheegi amaa maa dakartu inta maadaas waa tii masdariyada darfiyadeed amaa maa dakartu ee muddata tadakurii alaaan saddex shay intaan xasuusnahay uu qaala hunna uu yidhi saddexduu lahu cali uu u yidhi rasuulullahi nabiga calayh salaam falam asubahu caayi maayo saddex shay oo nabiga ka maqlay isagoo cali ku leh oo cali loo yidhi intaan xasuusnahay cali afkayga cay ma soo marayso ma caahayo lian takuuna lii saddexdaa shay ee uu nabigu cali ku sheegay lian takuuna inay ii sugnaata lii aniga waaxidatun mid minhunna saddexdaa ka mida yaa axabbu ilaya aan ka jeclaan lahaa min xumri nacam geelakiisa guduudan in lay siiyo saddexdaas mid ka mida in la siiyo tilmaamaha cali la siiyey iyo fadaaisha iyo manqabada iyo martabada iyo darajada nabigu cali u sheegay mid ka mida ah haddaan heli lahaa geelo in laysiiya waa ka jeclaan lahaa geelay ugu jeclaayeen markaa xoolaha ugu fiican ahaa samitusaddexdii buu marka sheegaya samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam yaquul nabigu hore baan maqlay lahu cali ku leh aaaxaal khallafahu uu gadaal mariyey fii bacdi maghaaziihi duulaanadii qaar ka mida asagoo ah magaalada madiina ku dhaafay faqaala lahu caliyu cali wuxuu ku yidhi magaalada lagu dhaafay oo layidhi actin ka sii haw madax ka sii haw gumeelgaare eh, igu siisin markaasuu faqaala lahu caliyun baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah khallaftanii maca anisaa'i wasibyaan haweenka iyo caruurta iyo dadka cudurdaarka lehee dantu ay reebtay miyaad igu reebaysaa maxaad dagaalka iyo halganka iiga reebaysaa faqaala lahu rasuulu ullah nabigaa ku yidhi calayhi salaam amaa tardaa miyaadan raalli ka ahayn an takuuna inaad noqoto minii anigu bimansilati haaruuna haaruun martabadiisii min muusa uu ii joogay markuu baxaayay ilaa anu laa nubuwata bacdii gadaashay nubuwo ma jirto laakiin martabadaa inaad iga noqoto halka ka shabahdo nebi haaruun oo mansiladaas aad ii ahaato miyaadan raalli ku ahayn waa manqalo weyn waa fadli weyn oo nabigu calayh salaam aaminay oo xilkaa u dhiibay oo usoo soo miiaal kale u keenay kow qodobka labaad wa waxaan maqlay nabigo yaquulu la yowma khaybar maalintii khaybar la ucdiyanna raaya calanka waxaan u dhiibi doonaa rajula nin khaybar dagaal weyn oo ka dhacay nabiga iyo muslimiinta iyo yuhuud dhexmaray buu ahaa maalmo dhan lasdul fadhiyey waxba laga qaban waayey markii dambe nabiga calayh salaam wuxuu yidhi calanka ciidanka waxaa dagaalgelini oo sargaalka ciidanka dagaalgelinaya wuxuu berri noqon doonaa oon calanka u dhiiri doonaa rajulan min yuxibu allaha ilaahay jecel wa rasuulahu rasuulka jecel wayuxibuhu allahu ilaahayna uu jecel yahay wa rasuuluhu rasuulkana uu jecel yahay ayaa berri calanka u dhiibi doonaa oo ilaahay gacantiisa magaalada uu ku furi doono oo nasriga iyo guusha ilaahay sabab oga dhigi doono ee u dhiibi doona berri calanka waa saxaabada waxay u dhimanayeen inay noqdaan dad ilaahay jeceliya rasuulka alla iyo rasuulla ay jeclaadaan taasay saxaabadu marka nin walbaba uu majeertay oo uu jeclaado safka hore yaa lagaga hormarin uu siili war in lagu magacaabo qaala fatadaawalna waan isdhaadheeraynay lahaa magacaas martabadaas in noogu yeedho ayaan u hanqaltaagnay isku dheerdheeraynay markuu nabiga calayh salaam subaxdaa isku imaanay nin walbaba heelow kaalay ila dhuusugi faqaala wuxuu yidhi udcuu lii caliyan cali igu yeedha cali ooba xanuunsanaa oo indhahda laga hayay fautiya bihi waa la keenay armada xaaluu yahay mid bakooraysan isagoo daaf iyo bakooro iyo indhaxanuun qaba oo indhihiila isku hayo socollow la hagaayo ayaa la keenay fabasaqa wuxuu ku tufay nebigu fii caynayhi labadiisa indhood ayuu canuuftiisii barakaysana nabiga ku tufay wadafaca raaya markiiba indhihii fay indhihii markii waa kala qaaday dhalxantii waa baaba'day indhihiisi waa caddaadeen weligiioo dambe xataa daaf iyo bakooro kuma dhicin wadafaca araayata calankiibuu u dhiibay ilayhi cari fafataxa allaahu ilaahay baa furay calayhi korkiisa ku furay Ah, markii daliilkii ugu xumaa ee marxaba waa kaa soo maray marxab geesigaha hadiyegaha yahuudigaha iyo asaga ay isku baxeen u kaadiyaan waxa kaleo dhan baa loo kaadiyo labadeenna aan iskahensiin halkaa ay ka dhacday waa marxab madaxa la kala gooyey magaaladii gacantii marka muslimiintaay soo gashay aan soo marray qisooyinkii iyo sheekadii ku saabsaneed yaa sheegi kara ashcaartii iyo abyaadii man ah. maada qaala marxab fii mubaarasatihi markuu soo baxayoo hore uu yidhi bannaanka soo istaagay abyaaddi shicirkeeda uu yidhi yashay kara mhm. mhm. qad calimat khaybaru anii marxabun shaaki silaaxi badalun mujarabun id ilxuruubu idaqbala tahallabu talahabu nacam dayib isagana muxuu ku jawaabay cali bin abi daalib radia allahu canhu yashay kara a waxba ka booda ana aladii samatni ummi xaydara haya kalayfi kalayfi qaabatin karihi اlmandara wa fiihi misaaci kayli sandara gabaydaasaa la isdhaafsaday markii dambena madaxii baa la quwaaxay madaxa meeshaasa lagu gowracay cali radia allahu canhu wa ardaa guushi ilahay gacantiisa geliyey hadalkaasna nabiga calayh salaam cali buu ku yidhi inuu ilaahay jecel yahay rasuulka alla iyo rasuulka ay jecel yihiin ma ninkaasaan caayi karaa oon afxumo iyo hadal xun u quuraa ayuu leeyahay sacad radia allahu canhu qodobka saddexaad walama nasalat hadihi alaaya aayadda markay soo degtay faqul tacaalow nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum nimankii nasaara banu najraan ee nabigu u yimidee bil la joogay ee niqaash fara badan uu dhex maray ee aayaad fara badanoo fii suurati ali cimraan ay soo degtay ina maala ciisa cinda allahi ka aadama khalaqahu min turaabin uma qaala kun fayakuun ayadaasi ayada ay ka mid yihiin faqul tacalu nidcaamnaa marka dar mubaahala wax mubaahala layahada nabigu iskugu yeeha wuxuu yidhi haddaad diiddeen idinka iyo aniga qofkii xaq ku taagan ilahay inuu badbaadiyey kii kalena cadaab iyo saaciqa ay ku dhacdo barri waan habaartamaynaan isku imaana yidhi ah, ninka xaqa ka leexsan ilaahay inuu cadaabo berri aan isku imaano markaasay big dheheen carreen nabigu subaxdii buu soo baxay aalubeydkiisi buu soo qaatay qul tacaalu nadcuu abna'ana wa abna'akum nisaaru nisaakum iyuu ku dabaqay waa kan dacaa rasuulu اllahi sala اllahu alيh wasalam caliyan cali u yeedhay wa faadimata faadimo gabadhiisaa nabiga wa xasana wa xusnayn sibdayhi intaasuu u yeedhay markaasuu deena go' weyn ku daday faqaala wuxuu allahuma haulaai ahli ilahu ehelkaygu waa kan ayuu nabiga calayh isalaatu wasalaam marka cali ahlu rasuuliillaah ehelkii nabiga aqrabu naasi ilayhi wey ninkaa miyaan wax ka sheegi karaa mucaawiyow caraa ku wadda iyo khilaaf inii dhexeeya khilaafka dhexdiinna annaga sababsan maayo wey waa ka booday waa sidaasina xaqda laba qof hadday ishayaan adaa ku bariiqanin qaala xadaana abubakr bn abi shayba xadaana gundar can shucba xaa وxadaana mxamed bn muhana wاlbashaar qaala xadaana mxamed bn jacfar xadaana shucba can sacd bn ibrahim samictu ibrahim bn sacd baa maqlay can sacdin can الnabiy salى اllah alيه wasalam qaala licaliyin wuxuu ku yidhi ama tarضى an takuna minii bimanزilati haaruna min musa xadaana qtayba bn saciidin qala xadaana yacquub bn ibrahim bn cabdiraxman alqari can suhayl can abi abi salix الsamaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allah alay waslam nabigu qaala wuxuu yidhi yowma khaybar maalintii khaybar dagaalkii weynaaha ka dhacay yuhuudda iyo muslimiinta u dhexeeyey la ucdiyanna hadihi araaya calankan waxaan u dhiibi doonaa rajulan min beri yuxibu llaha ilaahay jecel warasuulah yaftaxu llahu ilaahay uu u furi doono calaa yaday labadiisa gacmood magaalada ku furi doono faqaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yidhi maa axbabtu alimaara madaxnimo ma jeclaanin ilaa yowmaydin maalintaa mooyeen in madax layga dhigo weligay maalintaasaan jeclaaday buu yidhi maxaa yeele madaxnimadan waxaa ku duugan wixii la raadinaya baadidoodaa ka gashay baadiday raadinayeen oo ah in xubullahi wa xubu rasuul ay helaan ilaah rasuulka inay jecel yihiinna loo konfaam gareeyooo loo caddeeyo oo la yidhahdo ilahi rasuulka ayna jecel tanay raadinayeen halkii bay gashay qaala fatasaawartu markaasaan is-aruuriyo o isdheereeyey lahaa madaxnimadii raja yaasaa iskuu dheereeyey bal in la yeero cumaroo soo kac la yidhaho raja anuu rajaynaayo an udcaa laha in laigu yeero in lagu yeero anuu rajaynaayo yaa maaratay tadaawaltu wey tasaawartudaas soo maray ayib marka cumar oo ogtii manaaqibtiisa iyo fadaa'ishiisa iyo qiimihiisa soo marray tanna iyadana wuxuu rabaa maanta inuu heli lahaa saasay tartan ugu jiraan saxaabada ridwaanullahi calayhim xagga khayrka ee wanaagga qaala fadaca rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu u yeeray caliya bin abi aalibin faacdaaha wuxuu siiyey iyaaha raayadii iyo calamkii wa qaala wuxuu ku yidhi imshi soco walaa taltafit dhinac ha fiirinin midig iyo bidac ha fiirinin saa u dhaqaaq xataa yaftax allaahu calayka ilaa ilaahay kaaga furo saa u socoto dagaalka nimankaa u tag dacwada diinta ugu yeer warisdhiiba dheh hadday diidaan xarbiyiin weeyaane dagaal ku bilow qaala fasaara caliyun cali baa socday shayan xoogow uma waqafa waa istaagay walam yaltafit dhinac ma fiirinin sidii la yidhi marka horeba fasaraka isagoo xagg u sii jeedo yuu dhawaaqay yaa rasuul allah rasuul allaw calaa maada uqaatilu nnaasa dadkan aad ii dirtay ee gaaladaa maxaan kula dagaalamaa shardiyaan kula dagaalamaa qaala wuxuu yidhi qaatilhum waxaad kula dagaalantaan xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan allah ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulullah ilaa ay tawxiidka kala imaadaan kelimada weeye kelimada dhiigga badbaadisa oo qofka uu ku badbaado hadduu diido oo dagaalla uu ka xigana lagu dilaayo dhiiggiisa lagu bannaysan karo ilaa ay ka tawxiidsadaan dagaalkan iyo xarbahan ay ka joojiyaan dagaalka wad faidaa facaluu dalik hadday sidaa sameeyaan ashahaataan faqad manacuu minka waxay kaa ilaaliyeen dinaahum dhiiggooda iyo wa amwaalahum xoolahooda isagoo ashaahato muwaxida ku sii soco ma jirto ilaa bixaqiha laa ilaha ila allah xaqeedii oo ah salaadii iyo inay axkaamtii shareecada kala dhowraan ay ka mid tahay dhiiggii muslimka inay ilaaliyaan zinadii inay iska ilaaliyaan muxuu ahaa nafsun binafsi iyo zinadii iyo mufaaraqadii jamaacadii iyo arrimahaasa ah xuquuqdii ka mida ah. wa xisaabuhum cala allah hadday towxiidsadaan umuurahooda hoose iyo xisaabtooda ilaahay korkiisay ahaatay adiga laguma dirsanin qalbigooda iyo maxaa ku jira iyo laa ilaha illa allahdaas runkama ahay iyo wax kalay ka wataa iyo dagaalku kaga cararayaa iyo waxaas laguma dirsanin so laa ilaha illa allahu muu intii loo dagaalamayna ma aha ka istaag qaala xaddaana qutayba bnu saciid qaala xaddaana cabdulcaziiz yani min abi xaazim can abi xaazim salamata bnu diinaar can sahad bni sacdin saacidi xa xaddaana qutayba bnu saciid walafdu hada xaddaana yacquub ah, ibni cabdiraxmaan can abi xaazim ahbaranii sahl bnu sacdin ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaala ywma khaybar laucdiyana hadihi الraaya calankan waxaan u dhiibi rajula min yaftaxu allahu ilaahay uu furi doono calaa yaday gacmihiisa magaalada yuxib llaha ilaahay buu jecel yahay ninkan warasuulu rasuulkana wuu jecel yahay wayuxibuhu allahu ilaahay baa isagana jecel iyo warasuulu rasuulkiisa qaala fabaata naasu dadkii habeenkii berri buu yidhi mogta nabige habeenkii baa marka laisku imaaday baata naas dadkii waxay baryeen yaduukuuna ayagoo dhex galaaya oo ka sheekaysanaya laylatahum habeenkii oo idilba ayuhu midkooda yucdaaha loo dhiibi doono abaynayuu noqon doonaa berri ninka calanka loo dhiibi ee ilaah rasuulka ay jecel yihiin asagana ilaahay rasuulka jecel yuu noqon doona tiibaa saxaabadu arrintaasi yaa ku keentay qaala falammaa asbaxa annaasu dadkii markay waabariisteen qadaw calaa rasuuliillah nabigay ku soo kallaheen calayhi salaam kulluhum dhammaantood yarjuuna waxay rajaynayaan mid walba an yucdaha in calanka loo dhiibo rajada lagama quusto qof walba waaba intaasoo adi aad noqoto faqaala wuxuu yidhi ayna caliyu bn abi aalib awa cali bn abi aalib faqaaluu waxay dheh huwa yaa rasuul yashtakii caynay waxaan kaga imaanay jabadii iyo meeshii muxuu aha raxligii iyaan kaga imaanayoo jiradii baan kaga imaanay indhuhu ka xanuunsanya waaba gebba nin socon kara ma qaala fa arsiluu ilayhi arsiluu ilayhi dad u diro ha la soo hago ha la keeno fa utiya bihi waa la keenay famasaqa rasuulu llaahi baa ku tufay calayhi salaam fii caynayhi labadiisa indhood markiiba candhuuf buu ku tufay rasuulka wa lahu fabara antiboytic maa dhah daawadii nabiga alai slam candhuuftiisii wax kasta oo daawo ah way ka daawaysan tahay waa wax degdega marka koowaad mar labaad iyo goojo saddexaad iyo to afaraad iyo ma jirto midda u horraysaa warkuu ku dhammaanaya oo nabiga indhihiisi walaalac ninkii cali indhihiisii ay walaalac ku noqdeen haddana waxaa ka daran dib dambe indhihiisa loogama qabanin barakada nabiga calayh salaam baa weli raadkeedii baaqi ku ah intay bogsiisay oo rabbi ku bogsiiyey iyo haddana difac difaac bay haddana u noqotay oo indhihiisa xanuun damba laguma arkin radi allahu canhu wa ardaa min mucjizaatihi calayh salaam min karaamaatihi sala allahu alayh waali wasalam degdega bay ka mid su ilaahay uu u ajiibayo ducadiisa khayrka iyo wanaagga iyo guusha oo la garab taagan yahay mid saxaabada ka midaba ah inta isha ka soo dhacday ghasawaadka iyo duulaanada mid ka mida ah isha ka soo dhacday gabarh buu qabay uu aroos ku ahaa nabigu u yimid isagoo ishiisa halkaa ka soo dhacday wuxuu idhahdaa allah waata ishii gaalka gaalgaalana iga soo riday gabar baan qaba aroos ku ah hadday isha aragto waaba iga boodi kartaa oo waa iga dharsi kartaa inay iga biyo diido oo iga bannafto oo iga dharsta laga yaabaa inaba allow sii dheh markaasuu intuu ku celiyey buu yidhi ilaahay halkaas baaqaa ku yeelo waaba bogsaday ishii soo dhacday xiidaheed waxeeda oo dhanba halkii bay dhab ku tiri nuurkeeda iyo iftiinkeedana waxba iskama dhin weligii oo dambana xataa ishii kama xanuunsanin yaa sheegi kara ninkaa magaciisa saxaabigaa isha inta ka soo dhacday haddana haye ya qataada ibnu nucmaan axsant qataada ibnu nucmaan wiiluu dhalay baa ku gabi jiray oo dhihi jiray waxaan ahay wiilkii ninkii saas ahay isha ka soo dhacday aabbihii wiilkiisii baan ku gabi jiray radia allahu canhu wa yaa keeni kara abyaadaas berri aha haye keen berri insha allah marka rasuulkeenna mubaarak buu ahaa calayhi salaatu wasalaam qur-aanka lagu soo dejiyana mubaarak weeye sunnadiisa iyo axaadiisteena mubaarak weeye intii qabsato oo qaadato oo ku dhegtana barakadaasaa soo gaadhaysa oo helayaan ayib xataa kaan lam yakun waxaawad moodaa isagoonan ahaanin bihi cali ishiisii wajacun wax xanuunaba inayna weligeed soo marin baad moodaa isla markiiba faacdaahu raaya calankiibu u dhiibay faqaala caliima wuxuu yidhi yaa rasuul allah uqaatilu miyaan la dagaalamaa xataa yakuunuu milana inagoo kale ilaa ay ka noqdaan innagoo kale ilaa ay ka noqdaan miyaan la dagaalamaa muslimiin faqaala wuxuu yidhi unfud soco oo ful calaa rislika waddadaadaas iyo caadigaada iskaga soco xataa tanzila bisaaxatihim ilaa aad duleedkoodii aad ka degto gaalada uma adcuhum ila alislaam islaamka ugu yeer qasadka laleeyahay waa inay dadkan islaamaan ujeeddadu waa taas marka dagaalkan iyo jihaadkun waa wasiila iyo dacwadii wasiilaisaishtii ka mid tahay haddayna dhahaan annagu muslimiin baa nahay dagaal lagu sii qaadi maayo siaad ku islaamteen la dhihi maayo siaad ku islaamteen iyo dan kaleaan wadanaa iyo xoolaan ka qaadan laheenoo waan addoonsan lahayne maxay u islaameen inaad qalbiga kaa gala lama ogolo lama ogolo nin la yidhaahdo caa'id alqarani qisa uu ka sheekeynaya baa dhegaystay wuxuu yidhi nin muslimahoo daaci ahoo duwal carabiya ka mid oo ah, waddamadaas gaalada yurubta joogay yaa gabadh caddaanka ka mid ah oo aad u qiim badneed aad qurux badan buu yuu wacdiyey oo tashkiilay oo dacwad iyo diinta u sheegay oo u sheegay u sheegay u sheegayoo qalbigiisa ileen ninkii wax xun baa ku jira wuxuu leeyahay ha islaamto markay islaamto ayada muslimad noqoto ninkeedii gaal buu noqona ayadana waa muslimad khalaas labada waxaa weeyaan diin bay kala haystaan ikhtilaafu millatayn ama waa kala guurayaan markay kala tagaan oo ninkeedii gaal buu noqoye marka aad guursatid buu isleehy marka aad guursatid buu leehy markaasuu gabadhii haddee ilaahay baa hidaayo la doonan waa islaamtay hadday islaamtay islaamka qalbigeedii galay markiiba babay tireen ninkeedii bay ku bilowday iyadana dacwadii ah, kii mar gabadha soo islaamtay uu soo orday asxaabtiisa u sheegay isagoo bishaaraysan faraxsan oo le ninkii gabadhi waa soo islaamtay ayuu yimid kadib haddee waa inay ciddo gasho oo muddo la qaatee gabadhii buu ku laabtay ninkii waa gaar soo maaha ninkii waxay tiri waan wacdiyey oo isagana waa soo islaamay isagoo walbahansan buu u yimid nimankii wuxuu yidhi aslama alkalb <laughs> aslama alkalbi buu yidhi eygii eygii waa islaamay <laughs> hadduu islaamay addabaagtiisuba hore ka qaadan mogta marka su'unna waaya walciyaadu billaah waa niyad xumo iyo su'ul maqsad su'u dawiya qofka dacwadiisa iyo diintiisa inuu gadaasheeda uun wax kale ku wadanin baa fiican oo waxa u horeeya oo qasadkiisii ujeedadiisu ay tahay dacwo iyo diin iyo liikhraaju naasi min adulumaati ila nuur inay dadka mugdiga ka baxaan oo nuurka galaan islaamaan ujeeddadaada inay intaa tahay xoolo iyo waxaas marka gaaladan inaad iyaga burburiso ood xoolahooda dhaqaalato ood haniimaysato ood haweenkooda surriyaysato qasadkaada waa inuuda noqonin ee u yahay diin iyo dacwo iyo islaamnimo marka cali waxaa lagu yidhi udcuhum ila alislaam islaamnimada oogu yeer waa niman xarbiyadoo hub la taagan wa akhbirhum waxaad u sheegtaa bima yajibu calayhim waxa ku waajibayo min xaqillahi ilahay xaqiisa fiihi maaga fawallahi baa ku dhaartay lian yahdiya allahu bika adiga daraadda inuu ilaahay ku soo hanuuniyo rajulan waaxidan hal nin ah yaa khayru laka kaaga khayr badan min an yakuuna laka inuu kuu sugnaado xumrun nacam geela kiisa gudguduudan oo carabta aad u jecleed in lagu siiyo waxaa kaaga khayr badan hal qof ah oo sababtaa kusoo islaama aniimada meesha ay taalla fiiriya guryaheennii bay wada joogaan shaqadii bay noo qabtaan waana camalka naga dhexeeya xafiisyii baan wada joognaa wax diinoy u tacasubayaanna ma laha oo ay ku sii taaganba wax yarood ku tidhaahday wallaahi waa runtaas ka kaadhihi marka shaqo badan oo iska sahlan oo ka gaabanay baa jirta gaar ahaan dadka luqada yaqaana gaar ahaan dadka luqada garanaya sawaaxiiliga iyo ingiriiska garanaya shaqa inay taalla haddii toban qof kusoo islaamta ka waran ya miisaankaadaa lagu saari sooma marka lan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam baabuur iyo gurye iyo madaxnimo iyo wax kasta waxaa kaga khayr badan hal qof oo ilahay sababta kusoo islaamiyey qaala xadana qutayba bnu saciidin qaala xadana xaatim yani ibn ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin can salama bin akwacin qaal kaana caliyun cali bin abi aalib wuxuu ahaa qad takhallafa cani nabiy nabiga cala islam uu ka haray fii khaybara qaswatu khaybar wa kaana ramidan wuxuu ahaa mid bakooraysanoo indhaha laga hayo faqaala wuxuu yidhi ana atakhallafu can rasuuli illah ma nabigaan ka haraya fakharaja caliyun cali waa baxay falaxiqa binabiy isagoo habagsanaya indhax laga hayo iyuu nabiga soo gaaray waa qaswatu khaybare falama kaana masaau leyla habeenkii galabteeda markii la joogo allatii fataxa allahu ilahay uu u furi doono fii sabiixiha subaxeeda magaalada ilahay gacanta uu soo gelin doono markii la joogo habeenkeedii ama galabteedii hore yuqaala rasuululah nabiga alai slam wuxuu yidhi la ucdiyanna araayata calanka waxaan u dhiibi doona oo laya'hudanna biraaya calanka waxaa gacanta ku dhigi doona qadan berri rajulun yuxibuhu allahu warasuuluhu ilahyo rasuulka ay jecel yihiin ow qaala yuxibu allaha warasuulah ilahyo rasuulka jecel yaftaxu allahu calayhi ilahay uu u furi doono korkiisa faida naxnu bicaliyin cali oonan sugaynin oo indhaha laga hayo ka soo tagnay yaaba kan ah idaa naxnu bicaliyin cali baa baa nugu soo baxay wamaa narjuhu maanan rajanaynin faqaaluu waxay dhaheen hada caliyun cali baa kana faacdaahu rasuulu kuwana way ogaayeenoo inuu imaaday oo soo qaaday wakiilahaa faacdaahu rasuulu nabiga calayhi salaatu wasalaam arraaya calankii buu u dhiibay fafataxa allaahu calayhi ilaahay gacantiisuu ku furay magaaladii markii cali bin abi aalib ilaahiy rasuulkuu jecelyahay asagan ilah rasuulku jecel yahay in la jeclaada calina min aliimaan bay ka mid tahay cali bin abi aalib iyo ahlu beyti rasuulilah in la jeclaado min aliimaan waxaan ku soo marray kitaabu aliimaan biqadimat alkitaab kitaabkan bilowgiisa hore ayaan kusoo qaadayna xadiidka saxiixa xadaana markaa qof mu'mina unbaa jeclaada munaafiq unbaa naca xadaana zuhayr bnu xarbi washujac bnu maqladi jamiican can ibni culayata ismaaciil qaala zuhayr xadaana ismaaciil bn ibraahim wa ibnu culayaha xadaana abu xayaan qaala xadaana yaziid bnu xayaan qaala indalaqtu ana wa xuseyn bnu sabrata wa cumar bnu muslim ilaa zayd bnu arqam baan u tagnay zayd bnu arqam waa saxaabi raggan u tagayana waa taabiciin falama jalasnaa ilayhi markaan la fadhiisanay zayd bnu arqam qaala lahu xusayn xusayn ninkaa la yidhaahdo ayaa wuxuu ku yidhi waa xusayn bnu sabre eh laqad laqiita waxaad la kulantay yaa zaydu zaydow khayran kaiiran khayr fara badan baad la kulantay maxaa yeele ra'ayta rasuulalla nabiga calayh salaam baad aragtay oo annaga maana arkin nasiib baad leedahay indhaha nabi moxamed bay arkeen laqad laqiita ya ra'ayta rasuul allah wa samicta xadiidahu xadiidkii sibaad maqashay waqasawta macahu maciisi baa la duushay oo jihaad baad ka qayb qaadatay wa sallayta khalfahu gadaashiisa ku daba tukantay laqad laqiita waa ku soo celiyey waxaad la kulantay yaa zaydu zaydow khayran kaiiran waa raggii taabiciintaha ee saxaabadii nabiga aragtay arkay yaa sida maaragtay u walbahaarsan oo raggii saxaabada nabiga arkay bay sidaa ugu dhedhegayaan oo inay khayr badan baad la kulanteen annaga waa waan seegnay xadiidnaa marka noo sheeg yaa zaydu zayda waxaad nooga warrantaa maa samicta min rasuuliillaah wixii nabiga aad ka maqashay calayhi salaatu wasalaam haddii nafsu rasuulillaahi aad arki weyday anfaastiisii baad haysataa ah, ahlulxadiii hum ahlulnabiyi wain lam yashhaduu nafsahu anfaasahu shahiduu saasuu le waa ehelkii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddayna nabiga ayna indhihiisa ayna imnaha arkin waxay haystaan anfaastiisii ah, wuxuu nabiga ku hadlay aqwaashiisii afcaashiisii taqriiraadkiisii axkaamtiisii salligiisii ayay haystaan akaru nnaasi salaatan cala rasuuli illaahi hum ahlulxadiid sala allah alay ali wasalam ya mar kastoo ay nabiga sheegaan way ku sallinayaan marka qof walbana wuxuu ku dhow yahay intuu salliga nabiga badiyo ayuu nabigu u dhow yahay sala allah alay ali wasalam marka wuxuu yidhi noo sheeg xadiidkii nabiga haddaa nabiga arki weyne u weyne ma nooga sheekay xadiidkiisii maa samicta min rasuuli illah waxaad nabiga ka maqashay calayhi salaam qaal yabna akhii walaalkay wallaahi baan ku dhaartay laqad kabirad way weynaatay sinii da'daydii waqaduma ahdii zabankaygiina wuu tegayoo wuu hormaray xilligii aan nabiga la joognay iyo wakhtigaanagii waa hormaray wanasiitu waxaan halmaamay bacda aladii kii qaarkiis kuntu aan ah aaciikii ka xifdiyey min rasuuliillaah wax badanoo nabiga ka xifdiya waan iska halmaamay da baana taabatay wakhtiga waa ka soo wareegay ee famaa xadaltukum waxaan inii sheego faqbaluu ilaa aqbala wamaa laa waxaan inii sheeginna hagu ixraajinine falaa tukallifuuniihi hay u kallifininoo waxay waxaa haydhihina waxaa lii sheegoon xifdigay weli baaqi ku ana iga dhagaysta wixii kale ha igu mashaqaynina uma qaala wuxuu yidhi zayd qaama rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa maalin istaagay yowman maalin buu istaagay fiinaa dhexdaannada khadiiban xaaluu khudbaynaayo bimaa'in biyo yudcaa khumman khum la yidhaahdo qadiiru khum baa la dhahaa meesha meel ceel ah oo qadiiru khum la yidhahdo oo juxfo meesha la yidhahdo u dhow nabiga markuu maraayay saxaabadiibuu joojiyey waa u khudbeeyey hadalladii bayna makata walmadiina udhexaysa faxamid allah ilaahay buu ku mahadiyey nabigu wa anaa caleyh waa ammaanay wa wacada dadkii uu wacdooyo dakara waa xasuusiyey aakhare iyo ayaam illaahi ayuu xasuusiyey uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa muqadimadaa kadib alaa hooyaay ayuha naasu dadow fainamaa ana anigu basharun bashar baan ahay yuushiku waxaa dhow an yaatiya inuu imaado rasuulu rabbii rabbigay rasuulkuu soo diray waa malkumowdkii malakumowdkii ilaahay uu soo diray inuu ii imaado oo nafta lagaa qaadi la yidhaahdo fa ajabtu aqbalo ayaa dhici doonaa fa ujiibo aan ajiiboon aqbalo ayaa dhow xilligaygi waa gebagabo inuu malaggii imaadoon aqbalo oo nafta laga qaado dadka kale waxba looma sheega inta badan laakiin ambiyadu malaggu toos baa ugu imaada wuxuu le waqtigaada waa gebagabo baaduun baad kusii dejinaysaa mase aakhare iyo jannadaada iyo daarulaakhira rabtaa marka nabi walba waa loo sheegay nabigeenna waa loo sheegay calayhi salaam arrintaasaa dhow inay dhici doonto wa ana taarikun fiikum waxaan iniga tegaa dardaaran faqalayna laba culculus laba culculus baan iiga tagayaa inaad ilaalisaan awaluhumaa kitaab ullah midka koowaad waa kitaabka ilaahay fiihi kitaabkaasi waxaa ahaaday gudihiisa alhudaa hanuun wanuuru nuur baa ahaaday oo ku camalfalka iyo barashada iyo khayrkaasi nuur baa lagu helaa wejiga iyo nuurka qabriga iyo nuurka qiyaamaha midig iyo bidixba ka soconaya qofka muminka iyo horayba ka soconaya fakhuduu bikitaab illah kitaabka ilaahay ku dhaga nuurka ee xaqiga iyo idin kala iftiiminaya wastamsikuu bihi qabsada qur-aanka kariimka faxaa nabigu wuxuu dadka ku booriye khudbadiisii calaa kitaabillahi ilahay kitaabkiisa waraqaba fiihi dadkana waa jeclaysiiyey uma qaala wuxuu yidhi taa waa culayska koobaad culayska labaad wa ahlu beytii ahlu beytkayga hala ogaado udakirukum allah ilaahay baa inagu waaninaya inugu wacdinaya inugu xasuusinaya fii ahli beytii ahlu beytkayga inaad aad ilaalisaan udakirukum ullah ilahay baa inugu xasuusinaya fii ahli beytihi udakirukum ullahu fii ahli beytihi ku celceliyay nabig calaih salaam faqaala lahu xusayn baa wuxuu yidhi waman ahlu beytihi ya zayd zaydow ahlu beytka nabigu waa kee alaysa nisaau min ahli beytihi haweenkiisa soo kuma jiraan ahlu beytka qaala nisaau min ahli beytihi macna ahaan haweenka nabigu ahlubeytkii weeye gurigiisiibay joogaan waa xaasaskiisii waa ummahaatulmu'miniin oo xaggaa waa ka yihiin laakiin ahlubeytka qur-aanka iyo sunnada lagu sheego ayagu ma ahee walaakin ahlubeytihi man waa dadka xurimo sadaqata sadaqada laga xarimay bacduu nabiga gadaashiisa qaala waman hum waa kuwa kuwa sakada loo diiday ee ahlubeytka nabiga in sadaqada qaadanin qaala hum aalu caliyin wa aalu caqiilin wa aalu jacfarin wa aalu cabaas waa cali iyo carruurtiisii caqiil iyo carruurtiisii jacfar iyo carruurtiisii cabaas iyo carruurtiisii ree cabdilmualib markaa wax ka jooga ka islaamay qaala kullu haaulaa'i kuwaasoo idin xurima asadaqatu sadaqadii ma laga xarimay qaala nacam haa intaaba sadaqa waa laga xarimay idin aalu beyti rasuulillah waa kuwaas in la jeclaado la qadariyo la ixtiraamo xaq waajiba weeyaan iyo qiimahooda la gaarhsiiyo oon la xaqirinoo hoos looga dhigin in laakiin sida shiicada iyo raafidadu ay ugu xadgudubtay aalubeytkao dhanna maaha waa cali bin abi aalib iyo wiilashiisa mid ka mida oo ayaga maaragtay ka guursaday nimankaa reer faris ka guursaday duriyadii uu dhalay carruurtii u dhalay halkaasay raaceen itnaa cashariya la dhaha halkaasay aada mujuus wey nimankaasi dan kale wateen markaa laakiin aalubeytka in la kala reebo maaha cali wa aalu cali caqiilu wa aalu caqiil jacfaru wa aalu jacfar cabaasu wa aalu cabaas intaba isku qabo kullu haaulaahi xurima sadaqa qaala nacam haabu marka tawasudka iyo dhaxdhaadka ahlu sunnaha waa sidaas way jecel yihiin qadarkoodii bay gaarsiinayaan bihayri ifraadi walaa tafriid mana xadgudbaan kamana gaabiyaan waxadaana moxamed bnu bakaar bnu ray saxaabada nabigo dhanna way jecel yihiin sidaasay u wada jecel yihiin dhammaantood marka in kuwana wax laga sheego kuwana xadda la dhaafiyo yaan la ogoleen xadana moxamed bnu bakar bn ray xadana xasan yacni ibnu ibrahim can saciid bn masruuq can yaziid bn xayaan can zayd bn arqam can nabi sal sl saq alxadii binaxwi xadiid bn cana xadiidi zuhayr qala xadana abu bakr bn abi shayb xadana mxamed bn huway qala xadana isxaq bn ibrahim akhbarana jarir kilahuma can abi xayaan bihada lisnaad naxwi xadiidi ismaaciil wazaada fi xadiidi jarir wuxuu ziyaadiyey kitaab اllahi fiihi huda wa nuur man istamsaka bihi kitaabkaa qofkii qabsada wa akhada bihi ku dhaga kaana cala alhuda hanuun buu ku sugan yahay waman akhdaca qofkii gafo ka leexda dalla waa baadiyoobay qur-aanka kariimka ayaa lagu kala baxaya qala xadaana maxamed bn bakar bn rayaan qala xadaana xasan yacni bn ibrahim can saciid wahw bn masruuq can yaziid bn xayaan can zayd bn arqam qaal dahalnaa calayhi faqulnaa lahu waxaan ku nidhi yaziid bn xibaan wuxuu le zayd bn arqam baan u gallay waxaan ku nidhi laqad ra'ayta khayran khayr baad aragtay laqad saaxabta rasuula allahi baad la saaxiibtay sala allah aleh ali wasalam wasallayta khalfahu gadaashiisa ku dibay tukatay wasaaqa alxadiidu binaxwi xadiid abi xayaan hayra annahu qaal allah wa inii taarikum buu nabigu yidhi waxaan idinga tegayaa fiikum dhexdiina haqarayna laba culus axadumaa midkood kitaabullahi caza wajal weye huwa kitaabka qur-aanka xabluullah waa xarigii ilaahay oo samada laga soo raariciyo innaga nana yaalaan ku dhegannahay mamduud min asamaa weeyaan qofkii qabsadana xagga alluu ku tegi man itabacahu qofkii raaca kaana cala alhuda hanuun buu ku sugnaanaya waman taraka qofkii ka tagaa kaana calaa dalaala baadi buu ku sugan yahay wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka faqulnaa waxaan ku nidhi min ahlu beytii waa kuwama nisaau haweenkiisa miya qaala laa marka nacamtii iyo laadan waxba waa la jimcin karaa haddaayo nacam buu yidhi tanna laa buu yidhi marka laadu waxa weeyaan aalubaydkii sadaqada laga xarimay kuma jiraan haweenka nabiga nacam oo gurigiisa ahlubeytkii dadka ugu dhowaan rasuulka weeyaan qadarkoodii ixtiraamkoodii umuumadoodii bay leeyihiin iyo ixtiraamkoodii laakiin maqsuudka loo jeedo inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayudahirakum tadhiiran waxaa weeye ahlubeytka nabiga calayh salaam waayo baan ku dhaartay ina almar'ata haweeneyda aad qabto takuunu maca arajuli yacnii naagta ahlubeyt kamid maahaoo waxay macaada ahaanaysa ninkii maciisa ahaanaysa alcasra min adahr zaman dhan buu qabi oo xaaskiisa noqono reeheedalta lagu hayni uma yudalliquha waa furi fatarjicu waxay aaway u boqooli ilaa abiha aabbaheed iyo qowmiha reerkeeda wax marka furiinkaasba ku xidhan oo markii la furoba mushriqiyo maqrib lakala aadi ajnabi kaa noqon iyo midkan sulaalada ee nasabka ee wadalaabashada ah isku ma aha ahlu beytihi asluhu asalkiisii iyo wacasabatuhu qaraabadiisii wey aladiina kuwaasoo xurimuu sadaqa sadaqada laga xaraya bacdo gadaashiis cabaas dee asalkii buu soo gelaya cabaas binu cabdilmutalib waa camu rasuulillahi wahuwa abiihi nabiga adeerkii weeyaan usuushii buu soo gelayaa furuucdii waxaa weeyaan waa caruurtii cali iyo carruurta caqiil kuwaas way noqonayaan iyo nabiga carruurta wuxuu dhalay gabadhiisa faaduma iyo xadaana binu saciidin qaala xadaana cabdilcaziiz yani bni abi xaazim can abi xaazim can sahl bni sacdin qaal istucmira cala almadiina magaalada madiina waxaa madax looga dhigay rajulu nin min aali marwaan nin reer marwaan ah bani umaya qaala fadacaa sahl bnu sacd waa markii la sahiyee dagaalkii fitnada ay socotay sahl bnu sacad buu u yeeray oo madani ah ninkii madaxda ka ahaa marwaan ama asaga laftirkiisa marwaankaaba madax ka ahan jiray madiina ama mid uga tegey faamara wuxuu amray an yashtima caliyan cali waa saxaabada ninkii ugu dambeeyey madiine ku dhintay sahl waxaad caydaa cali bin abi aalib wax ka sheeg ilan dad waxaa jira kudhihi hebel waa nacbahay ila nac hebel waa nacahay ila nac kudhihi haddaad waxaa nacay ila naci weydo waxaan jeclahay ila jecli weydo mucaarad baad igu tahay mucaarad haddaan noqotana kaa dhimanay qof saa kudhihi baa jira oo khiyaarka iyo khiyaarnimadii iyo mas-uuliyaddii kaaba qaadiba saxna maaha saxna maaha haddii labada qof wax u dhexey ali maxaa ku geliyey marka wuxuu leeyahay cali cay qaala fa abaa sahal waa diiday macaayuu yidhi faqaala wuxuu ku yidhi ama idaa abayt haddaad diiday inaad cali caydo si suluxow raadi u geliyo sarbeeba faqul waxaad tirada lacana allahu abaturaab turaab lacanad ilahay ku dhacda iska dheh intaa iska dheh faqaala sahal baa wuxuu yidhi maynaana ogeen baad moodaysaa oonan garanayn abuturaab waxaa loo jeedo maa kaana licaliyin cali ooma sugnaan ismun maga axabba ilay uu ka jecel yahay min abituraab turaab kunyo weeyaan turaabta iyo carada aabbaheed kunyadaasi wuxuu ali ka jecel yahay maba jirinba abu turaab inaad caydo calay cayday bay lamid tahay wain kaana layafrax wuu ku farxi jiray idaa duciya biha markii loogu yeero layihahdo yaa abaturaab la yidhahdo waaba farxi jiray cali radia allaahu canhu ardaa faqaaluu wuxuu yidhi ahbirna waxaad noo sheegtaa can qisatih bal qisadaasi nooga warran warka qisadiisa lima subya maxaa loogu magacaabay abaturaab bal noo sheeg buu hadda qaala wuxuu yidhi jaa rasuulullah nabiga calayhi salaam baa yimid bayta faatima gabadhiisii faatimata zahraa gurigeedii cali baa qabay falam yajid caliyan cali muna helin fi lbeyti gurigii gurigii cali waa ka maqan yahay faqaala wuxuu yidhi ayna ibnu camik away in adeerka yani min baabi majaaz waa markii nasab ahaan iyo abtirahaan la tiriyo cali baa adeer ugu quman faaduma oo nabiga iyo cali baa facsimanoo laba ilma adeerah laba walaala kala dhashay marka laakiin ibnu camik xagga cumuumada iyo adeerada aggeeda yuu ka yimide ayna ibnu camika in adeerka cali awey faqaalat waxay tihi kaana baynii wa baynahu shay anigaas waxbaa noo dhexeeya xoogow baa xurguf ah ayaana dhex martay faqaala waa ii carooday fakharaja waa iska baxay intuu ii carhaysiyo ii caroodo isku caroonay ayuu baxayoo meelu eg ma aqaano falam yaqil ma qayluushanin cindii agtayda maanta ma qayluushanin guriga faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam liinsaanin qof buu ku yidhi undur ii soo fiiri ayna huwa bal orodoo ali meeshuu jooga ii soo raadi faja'a waa ninkii la diray faqaala wuxuu yidhi ya rasuula allah huwa fi lmasjidi masaajidku raaqidun jiifaa masaajidku dhex jiifa ku qayruushanayaa fajaahu rasuululah nabiga calayh salaam baa u yimid wa huwa cari oo mudajicun jiifa qad saqata uu dhacay ridaahu go-iisii can shiqi dhinaciis asagoo hurdadii dee maradii qaarkiisii iyo goyi dhinaciisaasi ka dhacay oo fa asaabahu turaabun carradii masaajidka ay gaadhay jirhkiisii iyo dhinaciisii ayuu nabigu u yimid fajacala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu gudagalay yamsaxuhu canhu inuu carrada ka tirtiraayo carradiibuu ka ayuu ka tiraya tawaaduca fiiri nabiga iyo sida uu nabiga inla isweynana ugu jirin laba maxabada iyo jeceylka uu cali bin abidaalib u qaba fiiri carradii buu ka tirtiray wayaquulu markaasuu nabigu wuxuu leeyahay qum abaturaab qum abaturaab istaag abuturaabow istaag abuturaabow soo mart marka abuturaab nabigaa u bixiyey calina aabbihii baa u bixiyey kii uu nabiga u bixiyey buu ka jeclaa magacyaha kale saanu caayay abuturaab waxaa uga sheegaya ridwaan ullaahi calayhim jamiican baabun fii fadli sacad bin abi waqaas radi allahu canhu anayadidiinarnewase casharat lmubashiriin inaan dhammaynaan rabnay way qamanaysa sacad tabara ya waayahay hadalkii hakad baa galay intaa ha jooga laakiin hadda kadib waa isku dayna inaan riixno